alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin su-aal baa waxay ku saabsan tahay labada waciid ee kala duwan ee ku arooray kaahinka iyo caraafka ku arooray oo midna laynoogu sheegay kufri iyo gaalnimo man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu alayh wasalam iyo waciidka kale tilmaamaya man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla riwaayaadka qaarkoodna ay kordhinayaan fasadaqahu inkastoo riwaayadaasi muslim aynay ku sugnayn fii saxiixi muslim laakiin waxay ku sugan musnadka imaam axmed bay ku sugan saaxibu kitaabu tawxiid markuu u tiirinaayo xadiidka isagoo riwaayada soo arooriyey fasadaqahu rawaahu muslim oo odhanaayo wuxuu u dhacayaa asalka xadiidka inuu ka tilmaamaayo wailaa fasadaqahu kuma sugnaa saxiix muslim marka labada waciid miyaa loo kulminayaa mise waa la kala duwayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadduu markaa kaahinka wax weydiiyo oo uuna yidhaahdo hana rumaysan hana beensan oo aanu markaa sadiqinba waxaa u sugnaanaya waciidkan lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla afartan habeenaan wax salaada laga aqbalay waxaanay la macno tahay afartan habeen wax salaada laga aqbali maayo ma gaaloobin kufrigii weynaa waayo wakhti laguma xadideen hadduu kufru akbar gaalnimadii weynayd ku dhici lahaa oo wax amalaba lagama aqbaleen marka laguma xadideen wakhti gaara laguma gaar yeeleen ama xadiidkan kale ee markaa sunanka qaarkii ay soo wariyeen xaakime tilmaamaya man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxammadin waxaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen kufri akbar bacdu ahlicilmi saasay mareen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen masalada tafsiil bay geliyeenoo waxay yidhaahdeen haddii marka la rumaysanayo kaahinka loo rumaysanaayo cilmulghaybka inuu og yahay loo sadiqaayo waxay noqonaysaa takdiib lilqur'aan sidaas aawadee waa kufri akbar laakiin mas'aladan mucayanada ah ee gaarka ah hadduu markaa u rumaystay inuu isyidhi waxay ka mid tahay waxyaalihii shaytaanku soo dafay bay tani ka mid tahay ee isagu ghaybka ma ogaa ta noocaasa waciidku wuxuu noqonayaa haddii markaa xadiiskan lagu fasirana kufrin duuna kufrin buu noqonayaa haddii xadiiska kale la eegana riwaayada markaa fasadaqahu haddii la yidhaahdo iyadaa marka waxa weeye ziyaada saxiixa weeye yacni markaa sidaa la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa in kufrun duuna kufrin iyo lam tuqbal lahu salaatun arbaciina layla ayna isdiidayn laakiin uma dhacayso markaynu leenahay kufrun duuna kufrin aynu leenahay ruux u rumeeyey qeybka inuu og yahay ka rumaystay kaahinka si itlaaqa laakiin mas'ala mucayana hadduu markaa u qabay masaladani waa marka waxa weye waa min mustaraqi shaytaan waxyaalaha shaytaanku soo xaday ee soo dafay bay markaysaga ka mid tahay oo markaa sidaasay u waafaqday yacni markaa sidaa uu badiyey yacni laakiin uu isleeyahay qeybka ma oga xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa in la waa kufrun duuna kufrin ama la yidhaahdo waxa weeye salaada markaa muddada laga aqbali maayo isma diidayaan oo kufri asqar iyo waciidka kale markaa isma diidayaana waa u kulmayaan laakiin cidda markaa qeybkaasi mutlaqa ugu rumaysay ee tidhi qeybkuu og yahay markaa tidhi aan markaa kelmaddan in la soo dafay ee wax la mida inu ixtimaalka noocaasa aynay ugu binaysnayn isagu laa shaka inuu milada ka baxaayo gaaloobaayo waayo allah baa inoo sheegay cilmulghaybka inuu allah la gaar yahay wa cindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ila hu qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah marka waxa weeye haddii lahaa ziyaadadaas waa ziyaada saxiixa waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo fasadaqahu labadaba inay ku sugan tahay marka tasdiiqa marka waxa weeye haddii la yidhaahdo midna itlaaq baa lagu xambaarayaa midna muqayad baa lagu xambaaraya mas'ala mucayana ixtimaalan inuu markaysa markaa ugu badiyey tasdiiqiisa waxa weeye way kala duwanaanayaan laakiin hadduu markaa yidhaahdo heybku dee og yahay yacni markaa wax walba waa sheegayaa heybka waa og yahay taasi inuu gaaloobaayo kufri akbar shaki kuma jiro aayaddan aynu soo maray ee sixirka ku saabsan marka allah uu yidhi falaa takfur ha gaaloobin ma tacallumka sixirka la baranayaa lagu gaaloobayaa mise camalka la samaynayo yacni markaa sixirka ayaa lagu gaaloobayaa waxay noqonaysaa ruuxa u baranaya inuu sixirka isticmaalo yacni u baranaya laa shaka inuu marka waxa kufrinaayo haddii markaa sixirka noocii kufriga uu noqdo ama la yidhahdo cala al itlaaq buu kufri u yahay marka marka uu leeyahay sheikhu faman tacallamahu kafar kii bartaa waa gaaloobay waxay noqonaysaa marka ama in lagu socdo ra'yiga culammada odhanaysaa sixirka marka waxawa dhammaantii waa gaalnimo barashadiisa la baranaayana waxay noqonaysaa haddii loo baranaayo in marka la isticmaalona waxay noqonaysaa qasad kufrigii loo qasdaayo marka waxay noqonaysaa iyaduna gaalnimay markaa noqonaysa haddii la yidhaahdo tafsiil baa ku sugan sida imaamu shaaficiya ay qabaan riwaaya can imaam axmed waxay noqonaysaa noocii markaa kufriga ahaa barashada la baranaayo qasadkaa loo baranaayo ama isticmaalka la isticmaalayaba inuu markaa gaalnimo noqonayo waayahay waxaynu joognay aayadda boqol iyo afar allah wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taquuluu ha odhannina raacina lafdiga raacina ha odhannina iyagoo muuminiintu uga jeeday yacni na ilaali oo bamacnaa inaanu fahannay yacni markaa noo kaadiyo na ilaali oo hanaga degdegin wa quuluu waxaad tidhaahdaan markaa e, waxaa looga reebay yuhuudda ayaa cay uga jeeday marka sidaas aawadeed baa layidhi eraygan idinku haba isticmaalina maadaama eraygii marka uu noqday eray macno kale oo markaa xun ay uga jeedaan erayga uga taga erayga waadixa isticmaala waquuluu waxaad tidhahdaan undurna yacni na sug oo na jiraali oo ha naga degdegin intaannu kaa fahmayno kaa weelaynayno waxyiga wasmacuu maqla ay samaaca qabuul maqla aqbalaysaan walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya mu'miniinta waxaa loogu yeedhay magaca iimaankaa loogu yeedhay cabdullaahi mascuud wuxuu yidhi haddaad maqasho allah odhanaya yaa ayuha aladiina aamanuu dhegtaada raarici waayo ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa lagaa reebayaa oo lagaaga digayaa marka amar ama nahyi baa daba yaala hadda halkan amarkii iyo nahyigii labaduba waa yaalliin laa taquuluu raacina wa quuluu wasmacuu marka amar iyo nahyiba waana la amrayaa mu'miniintii waana laga reebayaa yacni waxna waa laga reebaya laa taquuluu raacina erayga raacina ha odhanina raacina macnaheedu waxay ahayd carabi ahaan min almuraacaati baa laga keenay waa ilaalinta oo waana na ilaali oo markaa waxaa na sug oo masaalixda yadana markaa ilaali oo fahamka inaannu fahanay oo weelaynay lafteeda markaa ilaali yacni markaa macnaha noocaasay u dhacaysay min almuraacaa oo ilaalinta ah marka erayga noocaasa markay maqleen nimankii yuhuudda ahaa iyadoo muuminiintu ay odhanayaan raacina nebiga ay ku odhanayaan ayay eraygii bay isticmaaleen afkoodana wuxuu ku ahaa macno xun oo cay ah afkay ku hadlaane cibriga wuxuu ku ahaa marka macno cay ayuu ku ahaa saas aawadeed bay eraygii isticmaaleen iyagoo moodsiinaya macnahay mu'miniintu uga jeedaan inay uga jeedaan iyagaan haddana uga jeedine macnaha cayda ah ee afkooda ay ku tahay ay uga jeedaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxay uga jeedeen ismac laa samicta maqal ha maqline oo habaar marka isaga u dhacayo waxaa kaloo la yidhi min alrucuunati in laga soo qaatay taasi carabiga waa noqonaysaa luqadoodana way waafiqi kartaa oo nuunku asal yahay rucuunaduna waxay tahay waa nacasnimada yacni weeyi oo rucuunadu waa nacasnimada ayaa markaa loo isticmaalaa waa khifat lcaqli iyo xumqiga iyo nacasnimada ayaa loo isticmaalaa marka mu'miniintii waa laga reebay eraygii iyagoo aan uga jeedin iyagu macnaha xun ee macno wanaagsan uga jeeda ayaa laga reebay si aynay waddo uga dhigan si aynay markaa e, sababay ku isticmaalaan aynay uga dhigan nimanka yuhuudda ahi ayaa marka horeba waddadaa la awday marka aayaddan waxaa laga qaataa kow yacni saddu daraa'ic waxaa la yidhaahdo waddooyinka mafsadada keensanaya in la awdo oo eraygan isagoo wanaagsanaa fii lugati alcarab mu'miniintuna qasad wanaagsan ay uga jeedeen ayaa maadaama ay isticmaalayaan niman markaa yuhuud ah oo qasad xun iyo ujeeddo xun kalihi ay isticmaalayaan ayaa la yidhi eraygan haba odhannina si ayna iyagu u sallaansan oo aynay markaa sidaasoo kale iyaguna u isticmaalin si waddadaa loo awdo too tale ereygaaba joojiya nebiga ha kula khitaabina raacina marka waxaa laga qaadanayaa wujubu sadi daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdaa laga qaadanayaa sadi daraa'icuna adilo badan buu leeyahay alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin aad buu ugu dheeraaday juska saddexaad aad iyo aad ayuu markaa ugu dheeraaday mawduucaas sadu daraa'ica waxaanu soo arooriyey ilaa sagaal iyo sagaashan daliil oo loo daliishanayo sadu daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdo ou ka daliishanayo min alkitaabi wasunna qur'aanka iyo sunnada uu ka deliishanayo sagaal iyo sagaashan daliil aayaddani waa ka mid walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm iyaduna waa ka mid axaadiista sixaaxa wax badan buu ka soo deliishaday min alkabaa'ir an yashtima arajulu waalidayh qaaluu wa kayfa yashtimu arajulu waalidayhi qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaahu wa ummahu fayasubu ummah xadiiska saxiixa iyo adilo badan oo kale kadibna wuxuu yidhi alcalaamat ibnulqayim sadu daraa'ici waxay joogtaa shareecada rubuceed afar meelood marka axkaamta shareecada laga dhigo meel ka miday ku dhacaysaa rubucu shariica weeye waayo axkaamta sharcigaahi waa amar iyo nahyi sidaa yeela iyo sidaa ha yeelina amarkii wuxuu u qaybsamaa amrun bidaatihi iyo amrun ligayrihi shay daate ahaantiisu wanaagguu leeyahay aawadii loo amraayo iyo shay loo amraayo inuu wasiilo u yahay shay daatadiisa u wanaagsan inuu waddo u yahay loo amraayo nahyigana wuxuu u qaybsamaa nahyun lidaatihi iyo nahyun ligayrih wax xumaanta uu isagu xun yahay aawadii loo reebaayo iyo wax loo reebaayo inuu waddo u yahay shay markaa xun inuu waddo u yahay oo wasiilo u yahay loo reebaayo kaa dambe ee nahyun ligayrihi ah kaasaa saddu daraa'icu yahay markaa shareecada rubuceed buu joogaa aayadda waxaa kaloo laga daliishadaa tashabbuha gaalada in layska ilaaliyo oo waxaa muuminiinta loogu diiday inay yidhaahdaan raacina waxa weeye waa si aynay markaa yuhuudda u shabbihin iyagoo mu'miniintu macnaha xun aynay u qasdayne macno wanaagsan uga jeedeen baa haddana la yidhi eraygooda ha isticmaalina macno xun ay uga jeedaan hadda qasadku isma waafaqsana marka tashabbuha gaalada in la diidayana waa laga qaadanaya oodhahayo ficil midnaba aan laga shabbahayn nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qolo isu ekaysiya ayaguu ka mid yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa alfaadda markaa mujmalka ah ee aqbalaysa macno xun aqbalaysa ee macno wanaagsan iyo macno xun labadaba aqbalaysa in laga dheeraado oo marka waxa weeye lafdiga ixtimaalka ka madhan ee macnaha xun aan aqbalayn ee waadixa in la isticmaalo iyadana waa laga deliishanaya intaa mid walba waa lagala baxaya waa yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa tashabbuha inaan loo shartin qasad waayo mu'miniintu markay isticmaalayaan raacina inay yuhuud isu ekaysiyaan muraadkoodu ma aha laakiin mushaabahada ficilku ficilka shabbahaayo ayaa la diidayaa inay tashabbuhaan oo isu ekaysiyaan walow maqsuud bay aynay u ahaanin marka masaa'ishaasoo dhan waa laga deliishanaya aayadda wuxuu kaloo allah yidhi waquuluu indurnaa wasmacuu waa lafdiga waadixa cad ee macnihiisu markaa cad yahay ee macnaha wanaagsan mooye macno kale aan aqbalayn yani lafdigaa isticmaala undurnaa na sugo noo kaadi ama undurnaa xagga yaga na soo eego na jalleec labada macnoba waa lagu fasiray saynu markaa dib ka tilmaami doonno wasmacuu maqla waxaa loo jeedaa waa samaaca qabuul maqla aqbalaysaan oo u hoggaansamaysaan aqbala allah aayadda wuxuu ku gebagabeeyey gaalada cadaaba xanuun kulul oo uu xanuujinayaa inuu u sugnaaday ayaa markaa aayadda uu ilaahay ku khatimay walilkaafiriina cadaabun aliim taasina waxay tahay taxdiir iyo digis laynooga digaayo kufriga iyo gaalnimada laynooga digaayo allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taquuluu ha odhannina lilnabiyi nabiga sala allahu alayh wasalam ha ku odhanina raacina raacina ha ku odhanina amru min almuraacaati waa amar yacni muraacaadka laga keenay oo ilaalinta ah yacni raaca muraacaatan wa kaanuu yaquuluuna lahu dalika waxay ahaan jireen qaar sidaa ku yidhaahda nabiga calayhi salaatu wasalaam na ilaali bay odhan jireen na ilaali oo markaa yacni noo kaadi intaanu fahmayno intaannu kaa weelaynayno umuuraha caynkaasa ayay u dhacaysa wa bilugati lyahuudi sabun min alrucuuna wa hiya eraygaas lafdiga raacina ahi bilugati lyahuudi lugada yuhuudda xaalay ku sugan tahay sabun waa cay oo min alrucuunati rucuunada laga soo qaatay oo ah markaa nacasnimada yacni marka ah calaa haada wuxuu noqonayaa nuunku asal buu noqonaya fasuruu bidalika waa lagaga farxiyey taas sababteeda yacni way ku farxeen baa loo jeedaa sarra mutacaddi weeyaanoo sarrahu waa farax geliyey baa la tasuru naadiriin waa inagii soo marray marka fasuruu waa laga farxiyey bidalika taas sababteedaa lagaga farxiyey oo markay eraygii maqleen bay ku farxeen wa khaatabuu biha annabiya sala allahu alayh wasalam nebigana calayhi salaatu wasalaam waa kula khitaabeen waa kula hadleen fa nuhiya almu'minuuna canha mu'miniintii baa laga reebay wa quuluu waxaad tidhahdaan badalaha beddelkeedana undurnaa ay indur ilaynaa xagga yaga na soo jalleeco na soo eeg nadara mar waxaa looga jeedaa yacni eegmadaa loo jeedaa marna waxaa loo jeedaa nadara ay intadara waa sugtay baa looga jeedaa waa sugay marka looga jeedo waa sugay mutacaddi weeyo mafcuul bay qaadataa unduruuna naqtabis min nuurikum ay intadiruuna na suga aan nuurkiina idinka dhibbil qaadanne na suga ha naga degdegina marka macna alintidaar baa markaa looga jeeda laakiin nadara marka looga jeedo waa eegay mutacadi maahe waa laazim oo xarafka ilaa bay ku gudubtaa oo nadara ilayhi baa la yidhaahdaa marka hadda waxaweye jalaalaynku wuxuu ku fasiray undur ilayna tii laazimka ahayd buu ku fasiray marka xadfiya iisaal baa lagu sameeyey oo xarfu jarki baa la xadfay dabeedna markaa nasculkhaafid markuu noqotay wuxuu noqday mansuub binasci lkhaafid undurnaa ayay u noqotay sidaana mufasiriinta qaarkood baa ku fasiro waa sida qurdubi waghayruhu ay ku fasireen laakiin sida marka waxa weeye si fiicani waxay tahay in intidaar lagu fasiro waana sida waxa weeye taabiciinta qaarkood laga soo wariyey mujaahid waghayruh waata marka waxa weeye uu yidhi sufyaan athawri ida jaa'aka tafsiru can mujaahidin faxasbuk hadduu tafsiir mujaahid kaaga yimaado isagaa kugu filan waayo qur-aanka min awalihi ilaa aakhirihi mujaahid wuxuu ku akhriyay cabdullaahi ibnu cabbaas oo saddex goor buu ku dhammeeyey qur-aanka isagoo ku akhrinayo aayad walba weydiinaya marka tafsiirkiisu yacni waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa cabdullahi ibnu cabbaas undurnaa ay undur ilayna na soo eeg laakiin sida fiican waxay tahay undurnaa na sug oo hanaga degdegin intaannu kaa weelaynayno ee kaa fahmayno hadalka aad noo sheegayso iyo waxyiga aadna soo gaadhsiinayso noo kaadi oo na sug wasmacuu maqla ay maa tu'maruuna bihi waxa laydin amraayo maqla samaaca qabuul maqal la aqbalaayo maqla walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun waxanuujinaya huwa annaaru waa naarta maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum maa yawaddu ma jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min ahli ilkitaabi ahlu kitaab ahaaday walalmushrikiina iyo mushrikiin yacni ahaaday toonna ma jeclaanayaan an yunazala calaykum in lagu soo dejiyo korkiinna min khayrin khayr in lagu soo dejiyo min rabbikum khayrkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday oo laga sifeeyo khayrka kaa'inin min rabbikum ama yunazala lagu tacalluq siiyo in khayr laydin soo dejiyo ma jeclaysanayaan min rabbikum xagga rabbigii laydinka soo dejiyo yunazala lagu tacalluq siiyo wallaahu allah yakhtasu waa ku gaar yeelayaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaa'u kuu doono inuu ku gaar yeelo ayuu allah ku gaar yeelayaa wallaahu allah dulfadli waa ka galladda iyo nicmaynta u saaxiibka ah aal cadiimi weyni badan fadliga weyn waa ka u saaxiibka aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa gaala marnaba khayr inaynala jeclay oo khayr oo dhan wax alla wax khayra inala jecelyin ma jirto mufasiriinta qaarkood markay fasirayaan sida jalaalaynkaba'a ku aragtaan khayrka waxay ku fasireen waxyi laakiin waa min baabi tafsiir bilmithaal sida fiicani waa in la camimo weeye innaba wax khayra gaala idin lama jecla hadday mushrikiin yihiin iyo hadday ahlu kitaab yihiin toonna marka waa caam haddii aayad tafsiirkeeda la isugu khilaafo macnaha caamkiiyo macnaha khaaskaana yacni macnaha caamkaabaa ka arjaxsan macnaha ah, khaaska ah oo cumuumka awlaa waayo khaaskii wuxuu soo gudagelayaa macnaha caamkaa buu soo gudagelayaa marka macnihii khaaska khaaskaha iyo ziyaadaba waa faa'iidaynayaa marka macno loogu gaar yeelaa mar haddaan u jirin yacni waa in marka waxa weeye cumuumka lagu xambaara haddana min khayrin waa nakiro siyaaqu nafyi dhacday weliba markaysaga noocii minta la geliyey weeye oo litansiisi cala alcumuum baa minta loo geliyey sidaas aawadeed cumuumka noocii naska ku ahaa weeye waxaa soo gelaya ayu khayrin khayr oo dhan baa soo geliyey khayrkaasi waxyi ha ahaado ama khayrkii ha ahaado khayr aakhire iyo khayr adduunyo iyo khayr diimeed iyo khayr adduunyo mid walba waa soo gelayaan caam buu ku yahay gaalo marnaba khayrin looma jecla wax khayroo inala jecel yihiin ma jirto marka waxyiga kuma gaar aha haddii waxa weeye ay tahay khayrkii diiniga yacni inalama jecla oo waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in waxyi lagu soo dejiyo iyo in nebi laga yeelo iyo in rasuul laga yeelo may jeclayn waa necbaysanayeen oo waa necbaayeen yacni muslimiinta markaa diin ahaan inay hagaagaan oo wanaagsanaadaan iyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo tadayun ahaan ma jecla quwo iyo xoog inay yeeshaan ma jecla inay waxa weeye muslimiini yacni marka awood yeelato inay dhaqaalaha xaggeeda wanaagsanaato in xagga nabadgelyada wanaagsanaato yacni marnaba ma jecla waxayna la jecel yihiin xumaan bayna la jecel yihiin yacni waxa weeye wax khayra innaba inalama jecla ruuxays yidhaahda gaalaa khayr idinla doonaysa ama nabadgelyo idinla doonaysa ama ammaan idinla doonaysa ama dhaqaalaho idin dhisma idinla doonaysa ama kala dambayn iyo wanaag inaa yeelataan markaad doonaysa inaa xoog yeelataan doonaysa yacni inaa markaa yacni aqoon iyo cilmi ay yeelataan markaa doonaysa in akhlaaqdiinnu ay wanaagsanaato doonaysa ruux ays yidhaahda saasaa gaala idinla doonaysa ama cid gaalada ka midi ruuxaasi markaysagaa yacni waxa weeye gudcur buu gudayaa yacni waxa markaa uu malaynaya waa waxaan waxba ka jirin waayo qur'aanku ka hor imanaya maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa waa in la ogaadaa gaaladu col inaynala tahay yacni xumaan iyo sharna inala doonayso raallina marnaba aynaynaga noqonay ilaa diinkooda aynu raacno walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum waynu u tegi doonnaa aayaddaasina waa inoo soo socotaa allah wuxuu yidhi maa yawaddu ma jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min ahli lkitaabi ahlu kitaab ahaaday mintu waa bayaaniya walalmushrikiina yani iyo mushrikiin ahaaday yani qolana idinlama jecla laaduna waxa weye waa masiida litawkiid oo tawkiid ahaan baa loo keenay mintuna waa bayaaniya oo waxa weeye aladiina kafaruu ayaa lagu sii caddaynaya labada noocba markaysa markaa inay yihiin kuwaasoo ahaaday yani waxaweye aladiina hum ahlulkitaabi waalmushrikuuna macnuhu ka dhigayn saasuu ka dhigay minta bayaaniyada waxaa u calaamada yacni ism iyo sadru silihiisii oo wada socdaa haddii meeshiisa lagu beddeli lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa macno saxan oo qumman buu noqon lahaa tabciid inaad u fasirtaa ma suuragal ahoo macnuhu markaa wuxuu u dhici lahaa qayb gaalada ka mida in la sheegaayo muraadkuna sidaa maaha ee waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa gaaladoo dhan inay sidaa yihiin min alcarabi yani markaa mushrikiinta ayuu caddaynayaa oo markaa carab ahaatay kuma gaar ahaa waa miaal ama carab ha noqdaan ama cajam ha noqdaan yani markaa mushrikiinta ama ahlu kitaabku waxa weeye waa gaalo oo dhan baa laga tilmaamaya cafun calaa ahli lkitaab ahlu kitaabka lagu cadfay waayo aladiina iyadu marfuuc weeyaano dee waa yawaddu faacilkeedii weeye ya oo maxalu rafcay aladiina taala marka ahli ahlilkitaabi ahli ayaa marka waxa weeye marka majruur ah sida aragtaan saasaa loo jaro walalmushrikiina loo yidhi oo walalmushrikuuna lama odhan wa min minna lilbayaan bayaan bay u sugnaato bayaaniye weey an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum ma jeclaanayaan gaalo ama ahlu kitaaba ha ahaadaan ama mushrikiin ha ahaadaane an yunazala in la soo dejiyo ma jeclaysanayaan calaykum korkiinna lagu soo dejiyo min khayrin khayr in lagu soo dejiyo ma jeclaysanayaan zaa'idatun mintu waa zaa'ida wuxuu u jeedaa macno khaasa faa'iideyn mayso ee macnihii tawkiidka ahaa ayay faa'iidaynaysaa macnaha tawkiidkaana waxaa la sii adkaynayaanu cumuumkii ayaa la adkaynaya oo dee khayr waa nakiro fi siyaaqi nafyi dhacdo marka horeba cumuumkay faa'iideynaysa cumuumkii iyadoo faa'iidaynaysaa baa min la geliyey cumuumkii baa la sii adkeeyo nas ku noqota ya marka waa zaa'ida waxaa loo jeedaa macno khaasa ma faa'iidaynayso ee macno caamoo tawkiiduun ah bay faa'iidaynaysaa cumuumkii sii akidaysaa sii nasgaraynaysaa min khayrin yacni ayu khayr in lagu soo dejiyo korkiinna ma jeclaanayaan waxyun khayrkii wuxuu ku fasiray waxyin marka waxa weeye markaa sideeda loo daayo waxay noqonaysaa khayrka la caddaynaya waxyin ay min waxyin wax waxyiya in laidinku soo dejiyo jeclaysan maayaan laakiin macnaha caamkaa ka fiicano in la yidhaahdo ayu khayrin hadday waxyi tahay iyo hadday hidaayo tahay iyo hadday khayr adduunyo tahay yacni marka waxa weeye quwo iyo xoog iyo roob iyo barwaaqo iyo yacni markaa amni iyo nabadgelyo iyo yacni marka dhaqaalaho idin dhismo iyo kullu daalika waa soo gelayaan min rabbikum xagga rabbigiin in laydinka soo dejiyo wax khayra ma jeclaysanayaan ama khayrkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday waxayna u jeclaysanayn xasadan lakum xaasidnimo ay idin xaasidayaan daraaddeed wa mafcuul lahu wallahu allah yakhtasu waa ku gaar yeelayaa biraxmatii naxariistiisa ay binubuwatihi nebinimadiisa wuxuu ku gaar yeelayaa man yashaau ku doono inuu ku gaar yeelo ayuu ku gaar yeelaya raxmada nubuwo waa lagu fasiray laakiin raxmadu nubuwada kuma gaar aha waa raxmadii ugu weynaanshaha badnayd nubuwadu waa raxmadii ugu weynayd wey marka haddii ay tahay raxmada nubuwada iyo hadday tahay raxmad kaleba cidduu doonuu ilaahay ku gaar yeelay hadday tahay raxmatu nubuwa hadday tahay raxmatu hadday tahay raxmatu lhidaaya hadday tahay raxmatu lcilmi hadday tahay raxmatu lcibaada hadday tahay raxmatu dunya yacni caafiye iyo maal iyo ubad iyo barwaaqo iyo cidduu doonuu allah ku gaar yeelayo yakhtasuna laazim iyo mutacadday labada mid walba leedahay hadda macnaha marka mutacaddiga in loo fasiraa fiican oo man la yidhaahdo waa mafcuulkii yakhtasu sida kalena bacdi baa u fasiray laakiin sidan baa adhara wallahu allahu dulfadli waa ka galladda u saaxiibka fadligaasoo alcadiimi weynida badan fadligana waxaa loo jeedaa nicmaynta iyo galladaysiga allah waxa uu yidhi ma nansakh min aayatin aw nuunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha maa nansakh wax kastaanu nasakhno ay aya shayin nansakh shay kastaanu nasakhno yacni xukunkiisa kor yeello ama suulinno oo min aayatin aayad ah aw nunsiha aw nunsikaha ama aanu ku ilowsiinno na'ti bikhayrin minha waxaannu la imanaynaa oo keenaynaa mid ka khayr badan aw miliha ama mid la mida ayaannu keenaynaa alam taclam miyaanad ogayn anna allaha inuu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba inuu allah u awood badan yaho awoodo miyaanad ogayn alam taclam miyaanad ogayn anna allaha inuu allah lahu mulku asamaawaati waalard lahu isagoo qura inuu u sugnaaday laa ligayrih mulku samaawaati waalard yeelashada cirarkiiyo dhulka uu leeyahay keligii inuu u sugnaaday oo cidlalihii ayna jirin wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi xaal weliga soo socdaa min duuni illaahi ilaahay khayrkii u ahaaday min weliyin mid gargaari idinma sugnaan walaa nasiirin mid idin hiiliyaana idinma sugnaan cid allah ka soo hadhay oo idin gargaaraysa ama idiin hiilinaysa ma jirto ama cadaabkii idinka mancinaysa hadduu ilaahay cadaab idinla doono am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusa min qabl am turiiduuna amtuwa waa munqatico bal aturiiduuna ka soo guurtaase ma waxaad doonaysaan an tas'aluu rasuulakum inaad weydiisaan rasuulkiinna muxamadah sala allahu alayh wasalam kamaa su'ila muusa min qabl yacni su'aal la mida su'aashii muuse la weydiiyey min qablu horay loo weydiiyey oo qowmkiisu ay weydiiyeen su'aal la mida ma inaad weydiisaan baad doonaysaan oo su'aalihii tacanudka iyo jikaarka ahaa ee reer banu israa'iil ay weydiin jireen nebi muuse calayhi asalaam maqaar la mida inaad la timaadaan baad rabtaan waman yatabaddal ilkufra biliimaan waman yatabaddal ku kastoo ku beddesha alkufra gaalnimada biliimaani iimaanka ku beddesho iimaanka ka tagoo gaalnimada qaata faqad dalla xaqiiqe e waa lumay sawaa'a asabiil waddadii xaqa ahayd bartankeedii buu ka lumay oo ka ambaday aayadda hore waxaa la yidhaahdaa nimankii gaalada ahaabaa waxay yidhaahdeen muxammed asxaabtiisa waxbuu amraa maantoo kale intuu wax amro ayuu oo kale haddana ka reebaa marka marba amar buu la yimaadaayo yacnii siday ula muuqato ayuu marba amraa maalina waxbuu amrayaa haddana maalinta kale ka dambaysa ayuu ka reebaya markaasuu ilaahay wuxuu caddaynayaa inaan markaa muxamed nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam cindigiisa aanu waxba ka amraynin waxyi ilaahay inay tahay taasina ay tahay nasakhaad axkaamta qaarkood la nasakhaayo oo xukunkoodii la kor yeelaayo nasakhaadda uu ilaahay axkaamta nasakhayaana inay ku dhisan tahay cilmi iyo xikmad ay ku dhisan tahay yacnii cindigiisana nebigu aanu ka amrin calayhi salaatu wasalaam xikmad ku jirtaana inay jirto oo markaa xikma weyne ay ku jirto yacni markaa xukunka la nasakhaayo iyo ka lagu nasakhaayo mid walba oo ka lagu beddelayaa uu noqonaayo mid kii hore ka khayr badan oo ka wanaagsan ama mid la mida taasna kama dhalanaayo wax jahliya iyo garasho waaye kama dhalanaayo yacni waxaanu ilaahay ogayni ma jiraan wax kasta yacni siday yihiin iyo siday noqonayaan ayuu allah og yahay cilmiga ilaahayna waa waasic xikmadiisuna waa cadiima waa weyn tahay marka waxa weeye wax badaa ah iyo jahl iyo aqoon darro oo ka dhalanaya ma jiro nasakhaadda ee iyadoo ilaahay og yahay xukun walba maslaxada ku sugan uuna ogaa xukunka inuu nasakhi doono maslaxa ku sugan daraaddeed in wakhtigaa la nasakho ayuu ilaahay marka ka hore sharciyeeyaa marka dambena ka kale ku bedelaa oo ku nasakhaa marka waxa weeye xikmadii naskhigana waa laynoo tilmaamaya wax maanicina kuma sugna caqlan wakhti uu amarkaasi ku habboon yahay in amar cid la siiyo haddana wakhti kale amar kale ku habboon in lagu beddelo wax markaa dhibi kuma sugna sida khalqigaba ilaahay uu marka waxaweye dad khalqi u abuuraayo haddana khalqi u baabi'inaayo qaar u noolaynaayo haddana qaar u dilaayo qaar u cisaynaayo haddana qaar u dullaynaayo qaar marka uu cisaynaayo haddana mar dambe uu dullaynaayo ama qaar uu dulleeyey uu cisaynaayo yacni markaa siduu khalqigaba markaa u bedbedelaayo abuurka waxyaaluhu abuuraayo xukumada marka axkaamta uu sharciyeynayana allah inuu bedbedelaa waa shay jaa'isa weeye caqlanna waa bannaantahay sharci ahaanna waa dhacday marka aayaddani waxay ka mid tahay adilada ku tusinaya naskhi inuu jiro muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin naskhi inuu jiro kutubihii horena naskhi waa ku dhacay oo dee axkaamaha qaarkood baa la nasakhay oo markaa la bedelay sharaa'icda qaarkoodna ay ku kala duwanaayeen sharaa'icda qaarkoodna ay ku kala duwanaayeen axkaamaha qaarkood oo aadam loo sharciyeeyey nebiyadii ka dambeeyey qaarkood yacni waa laga bedelay xukunkii oo xukun kale ayaa loogu beddelay yacni nebiyadii ka dambeeyey qaarkood axkaamo loo sharciyeeyey ayaa haddana marka waxa weeye axkaam kale loogu bedelay markaa nebiyo kale marka wax shareeco lagu xaaraantinimeeyey ama shareeco lagu banneeyey shareeco kale in lagu banneeyo ama lagu xaaraantinimeeya siday jaa'is u tahay ayaa shareecada keliyana axkaamta marka waxaa in la bedbedelaa ay bannaan tahay oo allah u bedelo yacni markaa saas marka ay bannaan tahay waana dhacday oo axkaamta dee waxa weeye axkaamu mutacadida ayaa naskhi ku dhacay naskhiguna dee anwaac buu u qaybsamaa noocyo ayuu leeyahay noocyo ayuu leeyahay xataa shareecadeenna waxaa ku sugan axkaamaha qaarkood intii dee aan ummaddaba la soo gaadhsiin la nasakhay soo markii hore nebiga calayhi salaatu wasalaam lama soo farin konton salaadood inuu ummaddiisa gaadhsiiyo inay faral ku tahay haddana markii dambe markii nebi muuse la teliyey calayhim assalaam oo uu daad markaa ilaahay yani ka baryay oo weydiistay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka khafiifiyo ummaddiisa siduu marba takhfiifka ilaahay u weydiisanaayoe axkaamtaa in laga khafiifiyo o laga fudaydiyo ayaa salaadihii waxaa la soo gaadhsiiyey shan salaadood baa la soo gaadhsiiyey ya yacni khamsun fi lcadadi khamsuuna fi ladri laa yubaddalu alqawlu laday sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay allah inuu yidhi xagga tirada shan salaadood bay ka yihiin xagga cadadka laakiin xagga markaa ajarka konton salaadood bay ka yihiin yaa laa yubaddalu alqowlu laday aniga agtayda odhahda lama beddelo oo bimacnaa sidaa xukunku inuu yahay salaadaha ummatu muxamed ku faralka ahi cala alacyaan inay shan salaadood tahay la beddeli maaye shantaasay ku sugnaanaysa haakada markaa nebigu inaanu beddeli karinna dee waxaa laynoogu tilmaamay alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir maxaa loola yaabayaa markaysa markaa inuu ilaahay xukumu markii hore sharciyeeyey haddana markaa khilaafkiisa inuu sharciyeeyo ama xukunkii hore nasakho miyaan ogeyn allah wax walba inuu awoodo wuxuu awoodaayana waxaa ka mid a yacni markaa aayadaha uu isku bedelaayo ama isku nasakhaayo ama axkaamta uu isku nasakhaayo kadib baa waxaa laynoo tilmaamay ilaahay wax walba inuu mulkiyo oo cirarka iyo dhulka iyo waxa ku dhex sugan baa allah inuu mulkiyo marka allaahi mulkinaayey cirarka iyo dhulkiiyo waxaa ku dhex suganba eh, mulkinaayey ee eh, marka waxa weeye khalqigaas debadbedelaayey oo marba si ka yeelaayey kordhinaayey nuqsaaminaayey yacni marka khayiraayey yacni marka inuu axkaamaha wax ka bedelo maxaa loola yaabaya ya walama tacana alkufaaru fi nnaskhi markay eh, gaaladu ay dhaleeceeyeen oo dureen nasakhaadda axkaamta la nasakhayo qaaluu ina muxamadan ya'muru asxaabahu alyowma biamrin wayanha canhu hada oo ay yidhaahdeen muxamed asxaabtiisa wuxuu amraa maanta wuxuu amrayaa amar berrina waa ka reebayaa waa u diidayaa anzala allaahu allah wuxuu soo dejiyey maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha allah wuxuu soo dejiyey maa nansakh ay aya shayin nansakh wax kastaanu nasakhno maadu waa shardiyatun shardiyo weeye shardiyo mar hadday tahay sadaaratulkalaam bay leedahay iyadaa hadalka ugu horraysa waa mafcuulu bihigii markaa nansakh mafcuulu bihigiisii weeye maa nansakh ay aya shayin shay kastoo nansakh aanu nansakhno oo min aayatin aayad ahaatay ama xaalay aayad tahay mintu waa bayaaniyo nusil xukmaha xukunkeeda aanu suulinno xukunkeeda ayaanu kor yeellayoo yacni markaa xukunkii aanu bedelnay imaa maca lafdiha aw laa xukunkii markaannu beddelayno ama lafdigeeda la jirkiisana waa la beddelaynaa oo tilaawadii iyo xukunkiiba labadaba waa laysla kor yeelayaa oo labadaba waa la wada rafcinayaa la wada beddelayaa oo tilaawadii la akhrinayay aayadduna musxafka kuma baaqi noqonaysee waa laga masaxayaa xukunkiina waa la rafcinayaa waa la kor yeelayaa labadaba waa la ysraacinayaa aw laa ama la ysraacin maayee mid ahaan baa la nasakhayaa oo yacni waxaa la baaqi yeelayaa xukunkaa la baaqi yeelayaa lafdigaa la nasakhayaa ama lafdigaa la baaqi yeelayaa xukunkaa la nasakhayaa naskhigu wuxuu u qaybsamaa cinda ahliilcilmi saddex qaybood in aayadda la nasakho xukunkeeda oo aan lagu camal falaynin laakiin dhigaalkeedu musxafka qur'aanka uu ku baaqi yahay qur'aannimana loo akhrinaayo waa nooca ugu caansan dadka badankooduna ay yaqaaniin aayaddii oo musxafka ku taalla ayaa xukunkeedii aan lagu camal falayn xukunkaa la rafciyey macmuulu bihi noqon maayo xukunkaasi oo laguma camal falayo laakiin tilaawadeedu waa baaqi oo qur'aannimaa loo akhrinayaa musxafkana sidii bay ugu dhignaanaysaa waa lagu tukanayaa waa lagu cibaadaysanayaa qur'aannima loo akhrinayaa qur'aannimadeedii waa baaqi ee camalkii lagu camalfali lahaa unbaa la rafciyey waa nooc tusaalayaal badan baa taa laga helaya aayaadka marka waxa weyan yacni xukunkooda la nasakhay laakiin tilaawadoodii ay baaqi tahay suuradda dhexdeedana waa inoogu iman doonaayo waxaaba inoo iman doontaa aayadda laba boqol iyo afartan waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj waxay aayaddu ka hadlaysay dumarkii laga dhintay ee raggoodu ay dhinteen in waxa weeye sannad cidda tirsadkoodu noqonaayo oo loo dardaarmaayo sannadkaana in la masruufo sannadkaana ay noqonayso mid ciddo ku jirta qur'aannimo aayadda waa loo akhrinayaa oo tilaawadeedii waa baaqi ha yeeshee xukunkeedii waa la nasakho waxaa lagu nasakhay aayadda kale ka horeysa ee laba boqol soddon iyo afar waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra oo dumarkii laga dhintay haddaynay uur lahayn in afar bilood iyo toban habeen ay ku ciddo tirsanayaan intaasi hadday dhammaatana inay cadad baxayaan haddaynay uur lahayn hadday uur leeyihiin waxay soo gelayaan wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun waa miaal iyo tusaale weeye nooc labaadoo naskiga ka midi waxa weeye tilaawadii ayaa la rafciyey oo qur'aannimo loo akhrin maayo musxafka kuma sugna ha yeeshee xukunkeedii waa baaqi waxaa ka mid a aayatu rajmi baa ka mid a aayaddii rajmiga sheegaysay ruuxii guur hore soo maray ee dabeedna sinaystay bishuruutihi wuxuu noqonayaa in markaa xukunkiisu xadkiisu yahay rajmi alshaykhu waalshaykhatu idaa zanaya farjumuuhum albatata nakaalan min allah aayad qur'aanaa jirtoo rajmiga sheegaysa dhagax in lagu dilo qofkii isagoo guur hore soo maray oo saxiix ah guurkaasi yahay saxiix galmana ku sameeyey kadib hadduu markaa zine la yimaado in dhagax lagu dilo xukunkii waa muxkamo waa baaqi ha yeeshee aayadda tilaawadeedii waa la rafciyo musxafka kuma sugne waa laga kor yeelay haakada nooca saddexaad waxay tahay waa nooc labadaba laysla rafciyey labadiiba waa la kor yeelay xaggii tilaawadii akhrinta iyo xaggii xukunka in lagu camal falo mid walba waa la nasakhay labadaba waxaa ka mid a naasnuugga axkaamta radaacadu ka dhalanaysaa inay ahaan jirtay toban naasnuug toban naasnuug inay ahaan jirtay sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaayo cashru radaacaatin macluumaatin yuxarimna toban naasnuugoo la yaqaanaa waxbay xaaraantinimeeyaan xukunka waa la rafciyey tilaawatan wa xukuman xagga akhrinta aayadnimo in loo akhriyo iyo xagga xukumka mid walba waxaa lagu bedelay shan naasluub sida saxiixa ah in markaa xukunka taxriimka uu ka dhalanayo marka tilaawadii iyo xukunkii labadaba waa la kor saasuu markaa sheikhu ku yidhi ima maca lafdiha aw laa aayad baa xukunkeedii la zuulinayaa bimacnaa la kor yeelayaa la yani markaa laga yeelaya mid aan lagu camal falayn oo la nasakhaya xukunkeedii ima maca lafdiha ama odhaahdeeda la jirkeedana waa lala nasakhaya tilaawadiina waa raacaysa aw laa ama ma raacayse labada mid ahaan baa la nasakhaya oo kii kale baaqi noqonay wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd bidammi nuuni nuunka godaalkiisa ku sugnaa nuunsikh oo nuunka la godo ayaa ku sugnay min ansakha ansakha laga keenay waa qiraa'a sabciya yacni axad alquraa'i sabca akhriyey oo ibnu caamir ah nunsikh ayuu akhriyey ansakha ayaa laga keenay macnaheeduna wuxuu noqonayaa ay na'murka waxaanu ku amri aw jibriila ama jibriil amri binaskhiha in la nasakho ansakha amara binaskhihi baa macnuhu u dhacaya marka yacni wuxuu marka amray in la nasakhu amray aw nansa'haa nunsihaa iyo nansa'haa labadaba waa la akhriyo waa laba qiraa'o sabciya weeye jalaalaynka maadaama asal ay u tahay qiraa'ada abu camar marmarka qaarkoodna qiraa'aadka kale qaarkood uu ka dhigo yacni markaa uu u fasiro oo hormariyo ama naafic ha noqdo ama ibnu caamir ha noqdo ama ibnu kasiir ha noqdee oo caasi marnaba aanu asal u ahayn wuxuu marka weeye hormariyey nansa ahaa ta kale wuxuu ku sheegay sharaxuu ku dhex sheegay nunsiha aw nansa'haa ama aanu dib dhigno ay nu'akhirha aanu dib dibdhigno falaa nuzil xukmaha xukunkeeda aanaan zuulin aanaan kor yeelin wa narfac tilaawataha tilaawadeedana aanaan markaa rafcino aanaan kor yeelin oo aanaan qaadin aw nu'akhirha ama aanu dibdhigno fi lowxilmaxfuudi lowxulmaxfuudka aanu ku dibdhigno nasa'a bimacnaa yacni akhara loo isticmaala waa dibdhigna marna camal falkaa laga dibdhigaya marna waxaa la odhanayaa soo dejintii baa laga dibdhigayo yacni lawxulmaxfuudkaa lagu dibdhigay sidaasna waa loo fasiray wa fii qiraa'atin bilaa hamsin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd waa qiraa'adeenna bilaa hamzin hamze markaysagaa iyadoo ka maran min annisyaani nisyaan laga keenay nunsiha markaana wuxuu u dhacayo ay nunsikaha aanu ku ilowsiino ay namxuha min qalbika qalbigaaga aanu ka masaxno aayadaha la ilowsiinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qalbigiisa laga masaxayaana waa aayaadka tilaawadooda la nasakhay ama tilaawadooda iyo xukunkoodaba la nasakhay saas aawadeed baa aayaadka tilaawadooda la nasakhay alfaadda lagu soo wariyo waxay tahay lafdi aan qur'aankii shabbahayn lafdi aan qur'aankii shabbahayn oo icjaaskii qur'aanku aanu daahir ka ahayn oo ka muuqan sababtu waxay tahay alfaaddii baa marka la ilowsiiyey dabeedna macnihii bay xasuusteen marka tacbiirka waxaa dhici karta riwaaya bilmacnaa inay markaa sameeyeen yacni maadaama marka waxaa weeye yacni markaa tilaawadeedii la ilowsiiyey wa jawaabu shardi jawaabu shardiguna na'ti bikhayrin minha mid ka khayr badan baanu keenaynaa ay anfaca lilcibaadi fi suhuula waa ka khayr badantay waxaa loo jeedaa addoommaday uga nafci badantahay xagga fudaydka aw kasrati alajri ama waxay uga khayr badan tahay ajar badnaanta khayriyadu waxay u dhacaysaa laba ictibaar bay leedahoo xukunku hadduu xukunka ka adag yahay xukunka lagu nasakhay hadduu ka adag yahay xukunkuu nasakhaayey khayriyadu waxay noqonaysaa ajar badnaanta ayay noqonaysaa haddii xukunka lagu nasakhay xukunkuu nasakhaayay uu ka fudud yahayna khayriyadu waxay noqonaysaa xagga suhuulad iyo fudaydka iyo yusriga ayay noqonaysaa marka laba ictibaar bay noqonaysaayoo marba sibaa loo fasirayaa khayriyada ima fi suhuula wa ima fi kasrati alajri aw misliha ama mid la mida ayaanu markaa keenaynaa waxay kala mid tahay fi takliifi wathawaabi xagga takliifka iyo sawaabkiiyo ajarsiinta ayay kala mid tahay alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha inuu allah calaa kulli shayin qadiir wax walba inuu u awood badan yahay oo shay kasta oo suuragal daatadiisa u ah allah inuu karoo awoodo miyaanad ogayn wa minhu alnaskhu wtabdiil waxaa ka mida buu sheikhu yidhi nasakhaadda ka mida wuxuu ilaahay awoodaayo iyo wa tabdiilu bedelaadda ka mida walistifhaamu litaqriiri istifhaamkuna taqriir buu u sugnaaday ma'aalkuu taqriir noqonaya oo istifhaamku wuxuu u dhacayaa macno inkaar buu u dhacayaa marka waxa weeye macno nafyaa ku jira nafyi baa nowcan maa laga fahmayaa adaatu nafyi oo lam ahina waa la kulantay nafyu nafyi isbaatu qaacidaduna waxay tahay laba nafyi hadday kulmaan waxay noqonayaan markaa musbat hadal la sugay buu noqonayaa waad ogtahay baa macnuhu dhacay sidaas ayuu dhacay aayaddani waxay ka mid tahay afarta aayadood ee uu deliishaday imaamu shaafici inaan aayad qur'aana xadiis nebi inaanu nasakhi karin oo aan sunnada aynay naasikho noqon karin oo aayad qur'aana nasakhi karin afarta aayadood ee u deliishaday aayaddani ka mid tahay afarta aayadoe u deliishaday ayay markaa ka mid tahay waidaa badalnaa aayatan makaana aayatin wallahu aclamu bima yunazilu qaaluu inama anta muftar aayadin aayad lagu beddelayuunbaa la sheegay aayadin xadiis lagu beddelaya lama sheegin buuli halkanna na'ti bikhayrin minha aw miliha yacnii dee aayad qur'aana xadiis kama khayr badnaanaayo lamana mid aha marka saas aawadee mar kastoo aayad markaa la nasakho ama mid lamida waa in lagu nasakhaa ama mid ka khayr badan waa in lagu nasakhaa weliba khitaamkiina waxaa lagu khatimay alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir marka aayad nasakhaadda la nasakhaayo allaahunbaa kara saasuu u deliishaday laakiin a'immada qaarkood waxay qabaan yacni aayad in aayad lagu nasakhaa waa jirtaa waana sida markaa qaalibka ah waana dhici kartaa in sunno lagu nasakho waa suuroobi kartaa marka allah uu yidhi na'ti bikhayrin minha aw mislihana sunnadu ictibaar bay kula mid tahay aayadda oo dee waxyinimaday kala siman tahay oo sida marka qur'aanku waxyi u yahay baa sunnada nebiguna waxyi u tahay kalaamullaahi yaynay ahaanba xadiiska nabowiga ahi oo kalaamu rasuuli sala allahu alayh wasalam ha ahaado laakiin biictibaar ayuu kala mid yahay waa xagga waxyinimada iyo in lagu camal falaa inay waajib tahay ictibaarkaas waxaana laga fahmi karaa xadiiskii yani abu daawuud wakhayruhu soo wariyeen alaa wa inii uutiitu alqur'aana wa milahu macahu waxaa laysiiyey qur'aanka iyo mid kale oo qur'aanka la mid ah ayaa laysiiyey marka nebigu maadaama uu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka mid kaloo la midaa laysiiyey oo xadiiska uu uga jeedo bihada alictibaar waa soo gelaysaa aw miliha wallahu aclam alam taclam ana allaha lahu mulku asamaawaati waalard alam taclam miyaanad ogeyn anna allaha inuu allah lahu isagoo qura uu sugnaaday mulku samaawaati waalardi cirarka iyo dhulka yeelashadoodu yafcalu fiihima maa yashaa ilaahay wuxuu ku sameeyaa cirarki iyo dhulkaba gudahooda wuxuu ku sameeyaa maa yashaau wuxuu doono inuu ku sameeya ayuu ku sameeyaa yashaau sida badan markaysa mafcuulkeeda waa la xadfaa siyaaqa laga qaataa wamaa lakum min duuni illaahi wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi xaal weliga soo socdaa min duuni illaahi ilaahay hayrkii uu ahaaday oo ilaahay cidaan ahayn uu ahaaday ay hayrihi hayrkii uu ahaaday duun bimacnaa hayr loo jeedo min zaa'idatun mintu waa zaa'ido oo waa masiida litawkiid baa loo jeedaa weliyin ay min weliyin waa minta min weliyin ku jira yacni waa zaa'ida litawkiid oo dee cumuumkaysii nasgaraynaysa idinma sugnaani wamaa lakum idinma sugnaani min duuni illaahi allah sokadii xaaluu ahaaday weliga soo socdaa min weliyin yacni innaba wax gargaari'i oo idin ilaalinaya idinma sugnaan yaxfadukum weligaasoo yaxfadukum idin ilaalinaya walaa nasiirin mid idin hiiliyaana idinma sugnaan ay yamnacu cadaabahu in ataakum idin diidaayo cadaabka ilaahay hadduu cadaabka ilaahay idiin yimaado mid idiin diidayaana idinma sugnaan wa nasala lammaa sa'alahu ahlu makkata an yuwasicaha waxaa soo degay markay weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu u noqonayaaye ahlu makkata reer maka ay weydiiyeen an yuwasicaha maka inuu waasiciyo ballaadhiyo oo dhul waasic oo ballaadhan oo bannaana ka yeelo wayajcala asafa dahaban yacni buurta safana uu dahab ka yeelo waxay yidhahdeen haddaad nebi tahay buuraha nagu qoqobanee maka ka buuxa naga fogee dhulkaan wax ka beerane oo naga durki buurahan dhul bannaan oo wax laga beeran karo nooga yeel buurta safana dahab nooga dhig intaa kumay dayne waxay yidhaahdeen weliba durdurrana noo dilaaciyo yacni durdurrana yacni marka hanoo durduraan biyo yaroodkii aanu ka baxneen dhul wax laga beeran karo bannaan oo waasicoo buuruhuna ka fog yihiin sidaa nooga yeel waxay uga jeedeen tacanut iyo marka waxa jikaar iyo madaxadaygi bay uga jeedeen markaasuu allah wuxuu yidhi am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusa min qabl amt waa munqaico amta munqaticadana bal iyo hamsatulistifhaam wada socda baa lagu fasiraa am turiiduuna bal a turiiduuna ka soo guurtaase ma waxaa doonaysaan hee an tas'aluu rasuulakum rasuulkiinna inaad weydiisataan miyaad doonaysaan kamaa su'ila muusa min qabl su'aal la mida su'aashii muuse hore loo weydiistay ay sa'alahu qowmuhu qowmkiisu ay weydiisteen min qablu horay ay weydiisteen oo min qowlihim hadalkooda ah ay yidhaahdeen reer banu israa'iil ay yidhaahdeen arina allaha jahra arina allaha allahna tusi jahratan yacni markaa si caddaana oo ciyaan aanu arkayno oo waadixa aanu aragno indhahayaga aanu ku arkayno yacni na tusi bay yidhahdeen iyo wa hayri daalika taas waxaan ahay sida inay qaarkood yidhahdeen ijcal lanaa ilaahan kama lahum aaliha iyo wax la mida waman yatabaddal ilkufra biliimaani ku kastoo ku beddesho gaalnimada iimaanka ku beddesho iimaanka ka taga ba'da waxa la geliyey ka laga tegaayo ay ya'khudhu badalahu yacni gaalnimada qaata badalahu ay badela aliimaani iimaanka beddelkiisa qaata gaalnimo ku qaata bitarki nadari inuu eegista ka tago eegaayo u fiirsanaayo fil aayaati albayinaati aayadaha cadcad ee sharciga ah aayadaha cadcad marka waxa weeye ama ha noqdaan aayaadka munazalka ama ha noqdaan mucjizaadka nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam inuu kuwaa eego yacni tegisu ka tegaayo yacni markaa gaalnimada ku doorta oo kuwa iska indho tira iyo waiktiraaxi hayriha ay wa biiqtiraaxi hayriha tarkigay ku cadfan tahay iyo wax kale inuu markaa isagu ikhtiraaxoo dalbado ou yidhahdo aayaad noocan iyo noocana nasii oo waxaayo waxaayo waxaa noo keen uu yidhaahdo marka waxaa tacanut iyo jikaar iyo madaxadaygu sidaa u yidhaahdo kii gaalnimada sidaa u doorta nebigana sidaa u jikaara faqad dalla xaqiiqee waa ambaday oo waa lumay sawaa'a sabiil waddadii xaqa ahayd bartankeedii buu ka anbadoo ka lumay ay akhta'a aariiqa waddadii xaqa ahayd buu seegay aariiqa alxaqa dariiqii xaqa ahaa ayuu seegay wasawaa'u sawaa'una fi lasli alwasat waa ka dhexdhexaadkaa weeye hmm. waddadii xaqa ahayd bartankeedii ayuu ka weecday waxa weeye meel kale yacni waddo kaleoo baadiya ayuu marka waxa weye cararay wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim allah wuxuu uhi wadda waa jeclaysteen kaiirun in fara badan oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka midi low yarudduunakum ay an yarudduukum inay idinka yeelaan min bacdi iimaanikum iimaankiinni dabadii inay idinka yeelaan bay jeclaysteen kufaaran gaala ay idinka yeelaan xasadan min cindi anfusihim waxay sidaa u jeclayseen xasadan xaasidnimo daraaddeed min cindi anfusihim xasadkaasoo yacnii xagga nafahooda ka yimi oo ka soo bilowday waxay sidaa jeclaysteen min bacdi maa tabayana lahum alxaq markii xaqu u caddaaday dabadeed bay sidaa jeclaysteen inay idin lumiyaan oo aggaalo noqotaan facfuu iska cafiya oo iska dhaafa oo ha caqaabina wasfaxu ka jeesta xataa ya'tiya allaahu biamrih ilaa ilaahay amarkiisa la imanaayo oo inaad la jihaadaan oo la dagaalantaan idin amraayo ina allaha allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ahaaday mid u awood badan wa aqiimu asalaata wa aatu zakaa allah wuxuu uhi wa aqiimu asalaata salaadda taaga ooga wa aatu zakaata zakadana bixiyo mustaxiqiinta mutaysatay siiya wamaa tuqadimuu wax kastaa hormarsataan aya shayin tuqadimu maadu waa shardiya waa mafcuul muqadam ah lianfusikum nafihiinna u hormarsataan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu cinda allah tajiduuhu waa helaysaan yacni sawaabkiisa iyo ajarkiisaa helaysaan cinda allaahi allah agtiisaa ka helaysaan ama la yidhaahdo tajiduuhu waa helaysaan waxaa hormarsateen bimacnaa sawaabkiisa cinda allah xaaluu yahay kaa'inan cinda allaahi allah agtiisa mid ku sugan uu yahay ayaa helaysaan in darafka markaysa markaa tajidu lagu camal siiyo iyo in marka waxa weeye yacni kaa'inan la qadaro xaal laga dhigo kaa'inan oo kaa'inan marka waxa lagu camal siiyo labadoo bannaan ina allaha allah bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan wuxuu ahaaday mid u arag badan ayuu u ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa nimanka gaaladu inay jecel yihiin in la gaaloobo oo ay dadka gaalaysiiyaan oo lala mid noqdo inay doonayaan wadda kaiirun min ahli lkitaabi in badan baa la yidhi laakiin marka waxaweya yani gaaladuba saasay wada yihiin sidaas ayay wada yihiin kaiirna marar baa la cabiraa iyadoo looga jeedo bimacnaa kulli laga tilmaamaayo bimacnaa kulli iyadoo laga tilmaamaayo marar waa la cabiraa yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara yani waxa weeye radadu bimacnaa yaruddu inay bimacnaa yusayiru loo fasiro waa sida fiican laba mafcuul dabeed la siiyo mafcuulkii koowaad waa damirka kaafka yarudduunakum ku jira miimkuna waa calaamat ljamci kufaarana waa mafcuulkii labaad wey xasadan waa mafcuulu lah wey cusmaan ibnu cafaan waxaa laga sheegay inuu yidhi wadati zaaniyatu low zana nisaau kulluhun gabadha sinaysataa ama garcataa waxay jeclaysataa habluhu inay wada garcadaan oo mid dhowrsooni aynay jirin gaalo saasay ka dhigantaho markay iyagu gaaloobeen waxay jecel yihiin dadku inay wada gaaloobaan oo gaalo la wada noqday markaysa markaa jecel yihiin yacni saas yadaa bay jecel yihiin marka waxay la doonayaan siday dadka u gaalaysiin lahaayeen bay rabaan siay u gaalaysiin lahaayeen bay rabaan waxyaalo badan oo kala duwan baynay sameeyaan si ay dadka gaalnimada ugu qurxiyaan si toosa ah iyo si aan toos ahaynba yacni marka waxa kufriga iyo gaalnimada inay dadkii marka waxa weeye u qurxiyaan inay waxaweeye marba suuro ugu keenaan inay waxaweeye marka yacni diinka uun si ay uga saaraan ay marka ay rabaan marka facfu wasfaxuu xataa ya'tiya allahu biamri wa inti marka waxa jihaadkii in lala jihaado aan loo sharciyeyn oo la amrin marka dabeedna taasaa lagu yidhi marka waxa sabra ilama iyo inta waxa weeye marka ilaahay amarkiisa la imanayo oo jihaadka u sharciyaynayo allah wuxuu idhi wadda waxay jeclaysteen kasiirun min ahli lkitaabi in badan oo ahlu kitaabka ka midi waxay jeclaysteen low yarudduunakum lowdu waa masdariya weeye waa xarfi masdariya weeye ay an yarudduukum inay idinka yeelaan ay an yusayiruukum raddakum ka yeelistiina idinka yeelayaan bay jeclaysteen idinka idinka yeelayaan radda bimacnaa sayara min bacdi iimaanikum iimaankiinnii dabadii kufaaran gaale inay idinka yeelaan bay jeclaysteen waxay sidaa jeclaysteen xasadan xaasidnimo daraaddeed mafcuulun lahu waa mafcuulun lahu waa mafcuulun liajlih xasadan ay lixasadin xaasidnimo daraaddeed bay sidaa u jeclaysteen ay idin xaasidayaan xasadkaasoo kaa'inan min cindi anfusihim xagga nafahooda ka ahaaday oo ka soo bilowdoo ka yimi ay xamalatum calayhi anfusuhum alkhabiisa waxaa sidaa ku xambaaray nafahooda xunxun ayaa ku xambaartay min bacdi maa tabayana lahum alxaqa waxay sidaa jeclaysteen markuu xaqu u caddaaday dabadeed bay sidaa jeclaysteen garasho waa kama aha ee markii xaqu u caddaado nebi maxamed nebi xaqa inuu yahay sidaa ay ogaadeen bay haddana waxay jeclaysteen inaa markaa gaalowdaan min bacdi maa tabayana lahum ay fi tawraati towraat gudaheeda ugu caddaaday alxaqu xaqu fii shani nabiyi sala allahu aleyh wasalam shaniga nebiga ku saabsani uu caddaaday oo nebi xaqa inuu yahay ay garteen oo aqoonsadeen aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum kuwii kitaabka aanu siinay waxay nebiga u garanayaan siday ubadkooda u garanayaan si la mid ay u garanayaan inuu nebi xaqa yahay oo nebigii loo ballanqaaday inuu yahay in lasoo saaraa saaraayo facfu canhum yaga xaggooda iska cafi ay utrukuuhum iskaga tago ha ciqaabin wasfaxuu ka jeesta ay acriduu ka jeesta falaa tujaazuuhum ha ka abaalmarinina yacni xumaanta ay la yimaadeen xataa ya'tiya allahu biamrih ilaa ilaahay amarkiisa la imanayo amarkiisa keenaayo fiihim iyaga shacnigooda ku saabsanoo min alqitaali dagaal lala diriro oo lala dagaalamo ah ina allaha allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ahaaday mid u awood badan oo shay kasta oo suuragal ah oo daatadiisa u suuragala ilaahay wuxuu u ahaaday mid qadiira oo u awood badan oo karaaya wa aqiimu salaata salaada taaga yacni iyadoo arkaanteedii dhammaystirantay sideeda ula kaalaya wa aatu zakaata zakadana bixiya oo bimacnaa siiya ciddii u xaqa lahayd mafcuulkii labaad baa la xadfay oo ciddii la siinayay ah ila aataa waxa weye bimacnaa actaayo laba mafcuul bay qaadataay wamaa tuqadimuu lianfusikum ay wa aya shayin tuqadimu wax kastaa hormarisaan lianfusikum nafyihiinna a u hormarsataan oo min khayrin khayr ah taacatin oo taaco ah ka silatin sida qaraabo xidhiidhin wa sadaqatin iyo sadaqad iyo khayraad kaleba waa mihaal mihaalkuna xasri faa'iidayn maayo tajiduuhu waa helaysaan ay sawaabahu min baabi xadfi lmudaaf weeyo sawaab baa la qadariyay ay tajiduu sawaabahu ajarkiisaa helaysaan ajarkiisa in la helaana waxay ka dhigantahy cayntiisii in la helay ama waxa weeyaan waxba la qadarin mudaafkee la yidhaahdo yacni waxa la dejiyey yacni camalkii yacni ayaa meeshii sawaabka la dejiyey kaannahu markaysa marka waxa sawaabka la helayo camalka laftiisii uu yahay cind allaahi allaha agtiisa ayaa ka helaysaan waxaa kaloo bannaan tajiduhu waxaa helaysaan sawaabkiisa cind allaahi xaaluu yahay kaa'inan cind allah waa haddaad tajid u fasirto bimacnaa tusaadifu ama talqaa laakiin taclamu haddaad u fasirto inay tahay waxay noqonaysaa kaa'inantaad qadaraysaa mafcuulkii labaad buu noqonaya marka wijdaan haddii loo fasiro wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajraa mawdicaasoo kale waxay ku caddahay in tajidu looga jeedo bimacnaa taclamu taclamu in looga jeedo sidaas aaweed mafcuulkii labaad isagoo mansuubo cadbu daba yaalla huwa khayran huwa waa damiiru fasli khayran wa acdama ajraa wa acdamana waa lagu sii cadfay sidaas aawoodee mawdican halkan waa la isku taagi karaa laakiin mawdicaa kale wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaah waa waqfi qabiixa halkaas inaad isku taagtaa aayaddaa suuratu muzammil oo haddaad ha dhow huwa khayran aad tidhaahdo waa ala waa waqfi qabiixuu noqonaya waa inaad markaysa markaa taa xidhiidhisaa oo dee waxay noqonaysaa mafcuulkii inaad markaysa markaa labaad gaar taagtay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allahi huwa khayra waacdama acdama ajraa waa ajraa meel ka sokaysa waana isku taagin marka sidaa mawdica kaleba markaysa markaa loo fasiro taclamu loogu fasiraayo halkanna waa loo fasiri karaa taclamu tajiduuhu waxaad ku ogaanaysaan sawaabkiisa cinda allaahi hadda huwa khayran inuuma taallo laakiin waxay noqonaysaa darafka mutacallaqiisa in markaa la yidhaahdo ayaa noqonaya mafcuulkii labaad waxaad ku ogaanaysaa sawaabkiisa cinda allaahi kaa'inan cinda allaahi kaa'inan inuu ahaadaad ku ogaan cinda allaahi allah agtiisa mid ku sugan uu ahaaday baad ku ogaanaysaa ina allaha allah bima tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan wuxuu ahaaday mid u arag badan buu ahaaday fa yujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk